sixiryo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogarays idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale habi wanaagsan saaxiibayaal habeenimo isniin ay sii talaado ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afarta bisha labaiyo tobanaad sanada labada kun saddexiyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka waxgooraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka puntland oo ku weydiiyey mucaaradka maamulkaas in ay ka biyadiideen in ay kulamo la qaataan guddi dhowaan uu madaxweynaha maamulkaas u magacaabay xalinta khilaafaadka doorashooyinka deegaanada puntland haddaba waxaan eegi doonaa cabashada mucaaradka ay qabaan taban mayno anugu horta tabasho meesha ka shaar meesha wax tabasho la yidhaha ma jira ee waxaa jira doorashaa loo baahan yahay wakhtigeedii ku dhacda eerjeena warana dhacda haddii aanay dimuqraadiyaddu sheegaya xilligeedii ku dhacaynin nifaaq baa jira lagu geliyo doorasho nooc kale ah, oo gaaniga ay dadkan hore u geli jireen waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan guddoonka golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada waxa ay ka hor horyimideen kulan wadatashi ah oo ay ugu yeereen guddoomiyaasha aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan dowladda waxa ay sheegtay in ay horjoogihii kooxda al-shabaab u qaabilsanaa gobolada baay iyo bakool iyo gedo ay ku dishay howlgal ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan gobolka bay qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korray intaan barnaamijkeenu ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kala maanaya sidoo kale qayb qaybkaha ah barnaamijkeenna gebagabadana waxa aad ka maqli doontaan hasuulinintii ku baaqay kabadiyo hawsha badi cabdiraxmaan cabdulla rooble ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xogorayse haddaan nahay dhirtii dhulkan ilaahay makaniyey ma dhannahay haya dhaxalka noo qaybsa haddaan nahay galool higlo hareeri qaybtaanya waa haysannaa haddaan nahay bilcil dhebi iyo madheed waan haysannaa haddaan nahay qurac qansax maygaag iyo jeerin waa haysanaa laakiin waa ugu yar tahay yaan lagu yaray haddii uneene hagar iyo garas qaybtan haysano walnoobasida oo yaa loo badiyay haddaan nahay damal dhuumood ontor raxanreeb iyo yooco qaybtayna waa haysannaa yaa inaga dhiman war yaaq aaway yaa oghe yaaq waxba u hayno ninka yaaq waxu diiday haddana yooco xaq siiyey cadaalad muxuu ka yohoomay yadda eebbe ku goy oo yuf ilaahay ku siiye tayaa wax u dhiibtay yaahuubaa liiska u haysay yaadadaa wax u sheegtay yabna waa u garsooray mayaxaas baa u dacwooday yaanyuura u ergootay haddii been la yagleelay yaqiintii laga guuray yaaq muxuu falayaa yamaahuur dhaqankeeda yaaqma yeeli karaayee kalayaacuu dhahaya yaqfir yur kalayac dambaa yasir allah yasir allah gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana waxaa maamulka puntland ay aadeen hawada u mariyeen mucaaradka maamulkaas iyagoo ku eedeeyey in ay ka biyadiideen in ay la fariistaan guddi dhowaan madaxweynaha maamulkaas uu u magacaabay xalinta khilaafaadka doorashada deegaanadaas oo in muddaha soo jiitamaysay kuwaas oo ka kooban ilaa iyo lix xubnood uuna hogaaminayo wasiir juxa waxaana uu ka hadlay wasiir juxa oo ka waramaya arintan in ay mucaaradku diideen inay la fariistaan si loo xaliyo khilaafaadka ka jira doorashada loona qabto doorashada deegaanada puntland oo aan wax khilaaf lahayn cagajiidka inuu dhanka mucaaradka ay wadaan ayuu sheegay oo dhowr geer ay markaa ugu yeereen in ay wada fariistaan ay mucaaradku arintaas ka cagajiideen dhanka mucaaradka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in haddii aysan jirin garab saddexaad oo dhexdhexaadyo ah aysan la fariisan karin taas oo ay sheegeen in aysan waxba ka soo naasacadaanayn haddii ay la fariistaan maamulka oo haddaba uu sheegay amaba ay sheegeen inay qodobo isku hayaan qodobadaas haddii aan meesha laga saarayna aan waxba la isku fahmi karin labada garabna ay ku soo dhammaan karto kulamada ay qaataan in halkii hore la wada taagnaado sidoo kale waxay mucaaradku ku eedeeyeen in dowladdu doonayso ama maamulka hadda talada haya inay doonayaan in ay hirgeliyaan doorashada ay iyagu doonayaan ee ah qof iyo cod arintaasna in lagala wada hadlo ay rabaan gudoomiyaha dalada mucaaradka ee puntland ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan kulamadaas loogu yeeray ay ka biyadiideen iyo in ay la fariistaan waxa keenayaa in ay eh, kasoo horjeestaan cabdiraxmaan dhoore waa kan walaalow sidan anagu hore u sheegnay dhowr goor horena kusoo saarnay farsaxaafadeed anagu wax wadahadalanu diidna maleh laakiin wadahadalku dee broces buu leeyahay mid kasta iskama wada hadasho laba daraf oo kale aragti duwani intay ma wada dbaa dhexdhexaadisa Eh, waayo qolo waliba waxay ku dhigan tahay aragtideeda siyaasadeed ee doorasho marka hadalka ka soo baxay wasiirka juxa waxaan u malanayaa inuu yahay hadal aan meeshiisii lahayn annaga waxaan hore u sheegnay haddana ku celinaynaa inay jirto gacan saddexaad oo dhegaysata labada darafba laakiin isaga guddigii uu magacaabay gudoomiyaha uu yahay oo madaxweynaha xilligiisu dhammaanaya u magacaabay mandate buu siy mandateku siina waxa weeye ciddii taabasho ka qabtaa doorashada uu rabo beensay rabta ugu dhacdo ciddii taabasho ka qabta ayuunbuu yiri hala hadla kuwaasna waa ururada hadda kula jira baakejka ama mowduuca la wadaa kuwaasunba anagu aanu qabana ayaanu fahamsanay inuu la hadlayo laakiin anaga dad doorasho hal qof iyo hal cooda diidan manihin laakiin xilligeeda hadda lama joogo waqtigiina lagama gaarsiinayo january ka horna ma qaban karaan taan ka hadlayna anagu taa weeye ta loo igmadayna waa wixii doorashada uu dani wato ciddii tabashi ka qabta wey taasna waa mid ururada ah laakiin mid anagana khusaysa maaha waa gartay maxaad ku diidaysaan wadahadalka oo doonaysaan marka laba daraf hadday wax isku hayaan oo kala aragti duwan yihiin hadday miiska wada fadhiistaan ee wada hadlaan waxba isku afgaran waayaan mm. soo mid walba odhan maayo hebel baa wixii diiday iyo hebel baa waxay diiday waxay u baahan yihiin ajenda siyaasadeed ka wada hadlaan waxay u baahan yihiin qof saddexaad oo dhagaysta oo labadaba daraf dacwadooda dhagaysta oo koodii khaldan yaraa kaasaad ku khaldan tahay laakiin labadaba hadday intay meel isugu yimaadaan wada hadlaan mid walba kiisii ku dhagayn sidiba isku afgaranayaan so in saddexaad loo baahno ma nimankani wixii loo egmaday garan maayaan qorshihii loo egmadayna madaxweynuhu egmadayna garan maayaan waxa loo egmaday in ururada siyaasadeed kala hadlaan wixii tabashee doorasho uu isdeni rabo noocay tahay kala hadlaan laakiin annaga ahaan annagu waxaan taagannahay in loo noqdo lifaaqii ahaa lix iyo lixdankii odayaasha go-aamadii sumado ay soo saareen taa hadday naga wada hadlayaan diyaar baan nahay tooda hadday rabaan inaan laga wada hadlana iyo ama taayada in laga wada hadlana daraf saddexaad baan kugu idhi waan u baahannahay oo na dhegaysta oo ajenda cusub oo siyaasadeed meesha keena soomaalidu waxay ku mahmaahdaa aan wada hadalno waa aan wada heshiino haddii aad wada hashaan haddii aad wada hadashaan xal inuu imaan kara ayay dadku aaminsan yihiin maxaa diiday inaad la fariisataan oo aada soo bandhigtaan caqabadaha iyo waxyaabaha muuqdo oo aada diidan tihiin in ay sidaas wax u qabtaan xukuumaddu hadda si loo xaliyo eh, tabashooyinkiina taban mayno anugu horta tabasho meesha ka saar meesha wax tabasho la yidhaha ma jira ee waxaa jira doorashaa loo baahan yahay waqtigeedii ku dhacda erjina warana dhacda haddii aanay dimuqraadiyaddu sheegaya xilligeeda ku dhacaynin nifaaq baa jira lagu geliyo doorasho nooc kale orgaaniga oo ay dadkan hore u geli jireen tan aada leedahay hala wada hadlo intaanu maqaaxyaha isugu nimaado kasho wada cabna waa wada hadli karnaa laakiin wadahadalku inuu natiijo keeno waxay taagan yihiin habasho hal qof iyo hal codahna lagala hadlo anaguna gruubkaan manayna gruub u raabaa jira oo mawduuca ay ka wada hadlayeen kala arsin ay kala qabeen qoladaasa isaga loo dira annaga taayiri isimaa ku jira ganacsataa ku jira culamaa ku jirta dadkaa dhexdhexaadkay ku jiraan markay yidhaahdaan labadiina daraf sukaale wada fadhiisto ajadaan ka wada hadla diyaar baanuna laakiin inuu qofinta intuu guddi iska magacaabo yiraa ilaahda maxaan kala hadla mowqifkaagii baad ku taagan tahay weliba ku adag tahay anna kaygan oo ku adkahay maxaan ka wada hadlayna soomaaha jiidaan ku jiida waxaan u baahanahay daraf saddexaad baan kuuri oona dhexdhexaadiya hadalka waa kugu soo celceliyey maxaana waa ka khalday juxa wixii loo egmaday baanu garanaynin wixii loo egmada waxay ahayd in urada dimuqraadiyadda ka hadlay la sheekaysto laakiin annagu weli taayadii waxaa ku jira isimo ganacsato iyo culimo markay noo yimaadaan ajendahee laga wada hadli karana ay soo diyaariyaan diyaar boonah lamber one mar hore iyo mar cabdiraxmaan dhoore afayeenka dalada mucaaradka ah ee puntland ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay maamulka puntland oo ku eedeeyey in ay ka biyo in ay la fadhiistaan guddi xalinaya khilaafaadka doorashooyinka deegaanadaas oo dhowaan u magacaabay madaxweynaha maamulka puntland geedgeedka baxay godingodin ku taal gadowya maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan guddoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay ka biyodiideen kulan ay ugu yeereen guddoonada labada aqal ee aqalka sare iyo golaha shacabka waxaana ay sheegeen in aysan kasoo qeybgalaynin warqoraal ah ayay kasoo saareen in aysan kasoo qeybgelayn casuumaada kaga timid dhankaas iyagoo markaa ku ogeysiiyey gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalk ah ee soomaaliya iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madasha wadatashiga qaranayay sidoo kale u direen in ay amaba ay ku ogeysiiyeen arrinkan waxaana ay uga jawaab celinayeen macsuumaadaas ay u fidiyaan guddoonada aqalka sare iyo aqalka hoose ilaa iyo sideed qodob ay soo saareen oo iskugu jira tabashooyin inaan la hirgelin waxyaabo badan oo ay fadhiyo hore ugala hadleen sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan hadda ku lahayn xubno baarlamankan koow iyo tobanaad oo laga saaray waxaa kaloo ka mid ah in mashaariicda horumarineed ee baarlamaanada aan waxba laga siinin iyadoo sidoo kalena ay dhaqaale miisaaniyad ay lahaayeen oo hakad la geliyey ay ilaa iyo hadda fasixin baarlamaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taas oo hakad la geliyey sanadii labada kun iyo koiyo labaatankii sida ay ku sheegeen qoraalada ay soo saareen oo ilaa iyo sideed qodob ka kooban iyagoo markaa hakadka la geliyey miisaaniyadaas aan kadib dib loo fasixin waxaan wax ka weydiiyey cali maxamuud cadow oo ah falaqeeya arrimaha siyaasadda iyo ammaanka eh, waxa ay keeni karto in ay diidaan gudoonada golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada inay soo qeyb galaan kulan ay la yeelanayaan labada gole ee dalka gudoonadooda bismillaah waa horta mid hore loo filayay oo waxaani waxaa la rabaa dadkani waxaa kala xiga dalka institution iyo dastuura kala hago qofka loo wacayo iyo qofka wax diidaya iyo qofka wax doonayaba intooda shuruuc iyo xuquuq yaa kala xagta institutionkeena u qoran tahay qof kasta oo xubinka ka ah eh, eh, dowladda dhexe xubin ka ah eh, ama dowlad goboleed xubinka ka ah dasaadiirtaas ay qoreen ay ku xusan tahay marka diidis iyo yeelis waxaa ka horeysa horta waxa la qaban lahaa haddii ay wax u qarsanaayeen qolaba qolay gaadaysaahoo qoladaana waxba u qarsanoo waxay leedahay waxay rabtaa inay dan ku fushato howlo ay ka xanibeen miisaaniyado ay ka xanibeen howlada ay sameeyeen inay hadhow u furaan ay kaga bedeshtaan dana kale inay ayaga gaaraan ay dastuuran qabyatirayna ay dhahaan midda la yidhaahda dastuur in la qabyatirana sharciga dastuur lagu qabyatiro waxa waa inuu helo kalsooni shacab markaasoo xeerkaasi naga karaa ummadi wixii ku dhaqmi karto laakiin qof waliba hadduu disayrkiisa iyo rabitaankiisa uu ku qoro ninbaa ra-iisul wasaaraha inuu xoojiye ka maqan tahay ninbaa inuu madaxweyne ku-xigeen keensada ka maqan tahay ninba eh, eh, markaas golihii wasiirada access u yeesho inuu asagu maamulo madaxweyne markaas ool u noqdo ra-iisul wasaaraha waxay ka maqan tahay inuu madaxweynaha mid oo uu noqdo madaxweyne sharafeed laakiin uu ra-isul xoog badan noqdo maamul gobolada waxay ka maqan tahay inay intay loo kale ahaayeen iyo wax state general oo inay chief minister u koreeyo la rabay ama wasiir maaragtay eh, governor general inuu u sareeyo la rabay inay banaanka u gudbaan safaarado iyo qunsuliyadee faragashtaan oo arrimo dibadeed faragashtaan rabaan marka waa wada danley waxaan ka dhihi karaa waa taas waa danley laakiin dan ha la iska daayaan dhihi karaa ee dastuur haloo laabto oo ah wixii awalkii hore lagu heshiiyey dowlad goboleed ma dhisna ilaa waxay ku dhisan tahay heshiis ummadaasi meesha degan iyo maslaxadeeda ay ku dhisteen qof baana mas-uulka ee madaxweynaha mas-uulka madaxweynahaas wuxuu kaa tashanaya dadkii maldadku mas-uulka ka ahay danu ka saaran tahay inuu maslaxadooda iyo madaradooda keliya uu ku dhaqaaqo maaha inuu shaksiyadiisa u dhaqaaqo madaxweynaha qaranna intay ka saaran tahay stateki iyo shareholderski shareholder qofkan marka uu yahana meeshiisa waxaa la rabaa in arrimaha gudaha lagula xisaabtamo waa madax oo madax leh waa qof wax xukumaad nin aan kuu jilciyo waa qof wax xukumo isagana lasii xukumo markaa lagu sheega dowlad goboleed marka qaabkaad u xukumi laheyd hadday diblomatically ay tahay iyo hadday tahay eh, good governance soomaaliyeed maamul wanaag hadaad ku xukumayso iyo hadaad siyaasad ku xukumayso iyo haddaad ku ee eh, interam iyo dowlad dhexe oo awaamirta meel ayaga ku egyihiin ay tahay intaba xukun inaad u martaa loo baahan warkaan ka soo yeeray eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoonadooda maxaa keenay inay diidaan sida muuqato dhaqaale ayaa meesha ku jiro iyo eh, heshiisyo hore loo galay in aysan waxba ka gaarin gudoonada siday ku andacoonayaan maxay ka mudnaayeen in lagala hadlo arrimahaas haddase xilligii ay ka hadlilahayn ma tahay mase waa sax horta miisaaniyad way leeyihiin in miisaaniyadooda loo fiiriyo sidoo kale waxay leeyihiin oo la rabaa in la xisaabtamo maamul goboleedyada qaybaa ah dekada leh sida jubbaland dekeday leedahay puntland hadda kumaba jirta hadda waxaan ka hadlaynaa deked bay leedahay qolyaha kaleo saddexdaana deked maleh ayaagii in horta loo sameeyo blue economigi oo ay deked helaan oo markaas canshuurtaasi local iyo si hoose iyo si kore shiir loo kala qaado ay kabacdi miisaaniyad usii noqonaysaa gobolada way kala qaanisan yihiin qaaraa dhul qalalan ku yaallo qaarna dhul beereedyo badan ay ku yaaliin kuwa iswadi karo sidii systemkii horay markii dowladda dhexe ee jirto oo kale gobol kastaa wuxuu bixin jiray laba gobol oo dry ah oo qalalan wuxuu waxaa rabaa horta in sidii ilaahay og yahay si daacada horta loo wada xisaabtamo oo la hadlo taasina waxaa keeni kara waxaan ku dhaha waa institution iyo xeer xeer ay umada dugsatay hadii laba qof oo dukaan shirwaaka ee ku eh ay u baahan tahay intaasoo qodob inay kala qortaan way u baahan tahay dowlad hoose iyo dowlad dhexe inay kala qortaan intaasoo qodob inay kala qortaan way u baahan yihiin qodobadii hore inay fuliyaan way u baahan yihiin haddii ay fulin waayaan tan way ka brotestgarey kartaa way kartaa miisaaniyadiin yaa la xanibay teeda kale isku mid ma wada noqon karaan inkastay hadda hal mar isku soo wada qoreen midaa wax u celineen midaa wax ka celineen xisaab dhexaa loo baahan yahay oo dhaqaalayahan loo sameynba wasaaradaha qaabilsan wasaaradii maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha waxaasoo dhan daldulaaladii marka gudoonkii iyo gudoonkaa hadday isqabsaan madaxweyneyaashii iyo madaxweyne kale isqabsaan waxaad moodaa wada shaqayntii dowla gadaal u weyne inay wasaaradda arrimaha gudaha ay lacdahay maxaa yeele maamul goboleedyadoo dhan waa wax ayaga macnaha la raba inay hoos imaadaan macnaha direct ula fal galaan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya maadaama ay dhammaan arrimaha gudaha yihiin oo arrimo dibada shaqo ku lahayn laakiin ay doonayaan ayagana inay arrimo guda arrimo dibad shaqo ku yeeshaan ay xoogo kale isticmaalaan ay kee kale isticmaalaan horta hala kala saaro ma dowlado yaryar oo madax banaana oo stadia oo madax banaan ah, miyaa mase dowlad dowladaan la sheer sheer holarka ah eh oo sheerka ah eh waaye ma niman local isu soo suga oo xukuma idinkan waa lada xukumaa layidhi waaye wixiyaa wadax madax wareera oo habeenkiina kala habarhabar maalintiina kala ododay marka maxay ila muuqataa maxaysan ila muuqanin wax wax shacab ka wareerinaya waay laakiin markii saan oo kale eh, ay dhacdo waxaa dhacdo labadii xaq xaqdarre ku heshiisa xaqay isku dagaalaan marka dambe waxay isku haystaan waa xaq laakiin kuwa gore xaqdarre kusoo heshiiya marka hadda eh, warkan kasoo yeeray guddoonada golayaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk soomaaliya ee ah in casuumaadii ay ka biyadiideen guddoonada labada gole ee baarlamaanka dalka maxay ku dambay kartaa arrinkaas caqabada nooceesa ayaasa ay ku yeelan kartaa in lagala hadlo wax kabedelka dastuurka iyo arrimaha kale ee kaga xiran dowladda federaal waxay ku xiran tahay hadii ay dowladda dhexe ay daacad ka aheyd inay samayso horumarin maamuleed iyo horumarin iskaashi iyo horumarin maaragtay maamul wanaagii waataan soo sheegee iyo horumarin institution aday rabto inay samayso oo ay samayso shuruucdii axsaabta dejiso o dadka qorto oo dastuurka qabyo wuxuu kaga baxa inay shacabka kalsooni geliyaan ay one man one fort ay la gaarto waa wax wado loo maro leh labadoodana aanay rakaatay karin laakiin haddii ay aheeday ayaguna inay dan leeyihiin oo ay rabeen inay dana u buusbuusaan oo kuqurxiyaan iyo wixii xanta beledka ku jirtay madaxweyne ku-xigeen iyo waxbaan rabnaa inaan ra-isul wasaaraha monobolergale rabnaa haddayba monoboli ugu jiraan maxaa yeelay xabasho eh, ninki utun weynaa u taliya afrika waaba iska sideedaba one man la layidhahdaa haddayba ugu jirtaa oo marna waxbaa qabyay ninkeeda dhammaystirna uu cararaynaa martii kalaa lasoo qabyaynaya oo xuraynta martii amnigaa la qabyaynaya oo qabyooyinka way iska yaalin laakiin qabyada saxda ah oo dastuur in qabyad taa ah waxay ku xiran tahay in shan sharci laga hormariyo oo dib dibu xoreyn dibudejin xasilin kabacdi la sameeyo daddhigis kabacdi la sameeyo shuruucda sharciya xisaabti ururo ay isdoortaan xisbiyo la sameeyo qofkiioo marka xisbi ka ka diiwaan gashan ama madax banaan laakiin muwaadan soomaaliya oo kaar cod biixin haysto oo cod kalsooni loo qaado wax oon kasto lagu qoray marka shacabka markaasay dhihi karaan intaas kalsooni heshay intaan kalsooni ma helin iyo dastuurka o wada helay iyo ma helin guddiyadana waxay ku fiican taha markaas inay ka wada xulan yihiin intii dastuurkaasi la rabay inay xeer ahaan ula falgalaan inay u dhan yihiin loo baahanya waxayna ku dambayn kartaa inay amaba haday dan ay isku dagaaleen ay dan isku fahmaan hadii ay dal inay horumaraan isku heystaan waa isla fahmayaanoo ayadane waxaa tanaasulaya qofkii damaca soo waalay wax ka bedelka dastuurka iyo in laga wada hadlo arintaas eh, soo uma muuqato in ay dib u dhac ku keeni karta arrintan dib u dhac way keeni kartaa laakiin maxaa dib u dhaca ah? howlo la qabta lama waayin eh, in hadda wax la infaydgareeyo la yidhaahdo eh, dastuuraan qoraynaa war intaasoo qodobaa ku qoran qodobka ugu horeeya oo dastuurka waxay ku qoran taha dastuurkaani waxaa saldhig u ah shareecada islaamka ilaa iyo haddana maxkamada sharciga islaamka xukuntaa meel laga furo ma jiro marka namber kow haddoonu suurtogelin number boqol iyo maxaay inuu suurtogalay ma ogin saa darteed wax ka badanaa jirtoo eh warduulxulaanaad u istaagtood baarlamaanadan iyo waxaanaad isku mashquulinaysaad u aatay furmadii ma soo dhamaysan oo jilib xor ma tahay saako xor kan xor makuyo dadka ma ma samayso rehabilitation ma samayso qaybta xabsiga ma xabsi ma geyso qaybta kaa baxsatay iyagoo absantiga ma xukuntayo maxaa la yidhahdaa wanteed ma ka dhigtayo wadankii isku toosiso dalxiiskii iyo dhaqaalihii blue waxaa ukunima la bilaabay asaga makuu dhaaqo dekadihii oo maaragtay harboor fishin harboorkii maad furtayo buuradimaa dhintay sunaa ugu yar ma keentay oo baarihii ma horumarisay mase cambiyaa weli masar laga keenaya kuwii joogirna laba kun ay joogaan kuwaana laba daron waxowlana qabta lama waayo sheekhow edan baa la leeyahay waa dharigi waa digsigi digsigii intuu fuudkii celiyey lafihii sii daayay waxaad arkayso kaasi wuxuu ahaa cali maxamuud cadow oo ah gabanator hore sidoo kalena diblomaasi hore ahaa iyadoo uu haddana yahay falaqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ka faalooda waxaan wax ka weydiineynay eh, guddoonada golayaasha baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo diiday inay kasoo qeyb galaan kulan ay ugu yeereen gudoonada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaas oo arrimo badan looga hadlayo iyo sidoo kale arimadaas oo arrimahaas oo ay ka mid yihiin waxaa ka bedelka dastuurka iyo waxyaabo badan oo ay ka wada hadli lahaayeen dastuurada dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waxyaabaha quseeyo shuruucdaas ku sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa ah, saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xog waraysiooda kaga imaana idaacadda kulmiye magaalada muqdisho iminkana haddii aynu eegno dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay dishay sarkaalkii kooxda al-shabaab u qaabilsanaa maaliyadda gobolada bay iyo bakool iyo gado iyadoo ay sheegtay in ciidanka xoogga dalka howlgal ay ka sameyn halkaas ay ku khaarijiyeen ninkan war soo baxay dowladda ayaa lagu yidhi ciidanka xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen deegaana ka tirsan gobolka bay waxaana ay ku khaarijiyeen horjoogihii kooxda khawaariijta u qaabilsanaa ba shacabka gobolada bay bakool iyo gado ururka toddobayo afartanaad ee guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa fuliyey howlgalka lagu dilay horjoogaha argixisada ee baadda ka qaadi jiray shacabka waxaana uu si gaar ah uga howlgelayay ugana dhacayay amaba uu howlgalkan uga dhacay aan iraahdee nawaaxiga deegaanka waa mooda moodeh iyo sidoo kale daynunay ee gobolka bay dowladda soomaaliya waxa ay sidaanoo kale dhowr gorar ay ku sheegtay in ay ku dishay horjoogayaal ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo dhanka maaliyadda u qaabilsanaa iyo kuwo kale oo dhanka jabhadaha u qaabilsanaa howlgalle ay ka sameysay deegaana dhaca koonfurta soomaaliya markana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay dhiillada iyo colaadaha adduunyada ka dhacayaa dhibka nolosha weeye dagaalada ma dhaafna nabad ma u dhaqaaqnaa mase waysdhammaynaa cidiyaanay dhaqanin war axmedow nabaddu shaqay u baahan tahay waana tii horay loo yidhi inta cadowga dhoohani dhiiggeenna shaqayoo dalka dhinac ka joogaan inay nabadi dhalataa waa mid aan dhacaynine kuwa nolosha nugu dhibay dhimbelaha rasaastiya ka waraabsha dhamacdo dhegta dhiig ha loo daro warkalamaanay weli kaa leeray anti awgaynoola aade kay uuriyaal ma dhaafase waar waxba daalin kuwa diinta ku dhuntee dhagarteenna ku naaxay shacabkeenna dhammeeyey iyo khawaarijta dhibtooda dhulka aan ka xurayno warkalamaanee waxaa la yidhi inta khawaarij ay dhulkayna taaka ka joogto dagaalka in nabad xoogga lagu dhaliyo lama huraayo war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabka dhuuggiyo dhilmaanyada ka sii xumay inta ay dhulkan iyo ciidda dhinac ka joogaan nabad dhawri maynee ma dhuroobayaashaas dhufayskay qotaan iyo ugu dhaca difaacyada war walla weynay ma hadda kadib ad difaaciya isku qadan doontaan halganka khawaariijta lagula jiro qofkii ka haray dhibaysaaye dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo habeen difaacayna naftiyo dhiigaanu huraynaa farag i farkeerow i fiinow mal hurawa dheegi jari war waxaa la yidhi hoggaan dhiiran kara dharartay arrinii dhudhubaada gashanaa dhisi kara lagu dhiiran karo uga dhigan masalo qarsodoon dhii isticmaalo definition waa inaan u samaynaa shabaabkii defense waa inaan galnaa maalin cade dimuqraatic waa inaan dhalinaa mustaqbalka dhowe dhiil waa inaan ka qaadannaa nabadeenna <laughs> aryadhaha qurbajoog iyo qoraxjoog dalku waa ka dhexeeyaa dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxiisa saare dhoobada qasa dhashaa way wada dhasheen war cabdullah waxaa ka tagtay jalladhoobada anna dhagaxa dhisma weeye kiika dhuntow dhibka diido dhaxalkuma lihid war kalamaanay war ma haysaane maalmahan shabaabkii godkooda biyo ugu galeen baa la yidhi madaadadkiyaa ku fatahay biyo guri galeena goddhaafayaana hayaay maboolii amiirada biyo galeen warmaba shabaabka fatahadu qaadatay ciddaanu ogeynkadhaa ma jidho bareedhaha warka waa iga dhex gasheenoo nimanka waxbaa baallahooda yaacaye waana ogeydeen casharkii hiiraan lagu dhigay kadib markii duqayn baabahda looga dhiga meel ay isku aruursanayeene halayna mar meel ay ku shirsanaayeen amiiradooda oo jilib aaggeeda ah ayaa waxaa la yidhi gantaalla cirhka looga soo duqeeyey dagaandigahana waa ku noqdeen hadda ilaa iyo haddana waxay la yaaban yihiinaa layidhi meesha looga yimid war meesha maktabkoodii iyo faylalkii diiwaangelinta loogu dhacay khawaariijta oo kabtay maaragteedu ka raacday waa deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana layidhi ciidamada xooggaa ku dheelmaday madaxda koonfur galbeedna waxay dhaheen sidaasuu ku bilowda wejigii saddexaad la dagaalanka khawaarijtu war maydadka shabaab meesha lagu jiijiidoo shacabku ku dul mashxaradeen waa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan eh. hadda shacabkiina waxayba leeyihiin halgankeennu istaagi maayo ilaa aan dalkeenna ka xorayno war deegaanka halgan ee gobolka hiiraan maanta waxaa ku shiray oo dagaalka shabaab iyo sida loo ciribti lahay khawaarijta kaga hadlay hogaamiye cali jeyte iyo saraakiisha ciidamada jabuuti ee admis ka tirsan waxayna ka wad hadleenaa la yidhi degmooyinka dhiman ee gobolka hiiraan iyo wadooyinka sidii laisugu furi lahaay haddahe macawisley ciidamada xoogga iyo admisoo isla socda shabaabka babacdhigi lahaaye ayaa layska rabaa war dadkuma waxay leeyihiin ciiddayda hooyay waxaan heeganka way halgankaaga weeye colka soo hujuumaya udud gudaha joogaba inaad halisa jaro horaan kugu dhaartay adna ka isku hadlay war qawaaritii jiir xunay la maraysaae soo horay looma dhihin wakaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka waan anigu khawaarijta waxaan dhihi godad qodataya maydka gurataya iskaga carartaya waa yeelkaday warkalemaanay dagaalka gudaha soomaaliya ka jira umaad ka war haysaane dagaalkii dowladaha waaweyn u dhexeeya weji cusub yeeshay haye ma kuuriyada waqooyiyaa dagaalka yukrain ku biirtay war ma ciidankii masara qasa fakaday aryaadhaha horta falastiin xaa laga damacsan yahay ongnoola tangalikahaysada laakiin biidin ilaahay nooladaaya war hadda turkigu bay xabaas biriqdaar siiyaaniin waradhahay warka waa ku degdegtaane waxaa la yidhi dhallinyaro soomaaliyeed oo taariibayaal ahaa ayaa ciidamada ruush ku oo qasab loo askareeyey dagaalka yukrain bayna ka qaybgelayaan baa la hadda xabad ah ka qofkii ka cararay ee qumbuludunyo hoosta ka galay maxaa u malaynaysaan aryadhaha taasu waa la yaabe samigay cabdulla ba wuxuu yidhi how xallaagu raadi hayaa xoog anka jeershaa ku soo xige xallaagu raadi hayaa xoog anka jeershaa ku soo xige waarsood si hore loo yidhi cusubsaan islahaayo maceebunba iga raacday warkalamaanay oday siddeetan jir ah ayaa wiiluu awowo u yahay oo haldoor ahi waxa uu weyddiiyey su'aalo badan odaygiina wuu uga jawaabay ugu horrayn wiilka wuxuu yidhi awow waxaad ii sheegtaa hebel waa nin tolnimo badan maxaa laga wadaa duqi waxa uu yidhi haddaad maqasho hebel waa nin tol ah waa nin sideed isnacab isku wada oo isku tala oo ka jira una diida inay kala tagaan wiilkii haddana wuxuu weydiiyey maxaa laga wadaa hebel waa nacab odaygu waxa uu ku jawaabay hebel waa nacab waxaa loola jeedaa waa nin afar is-ogol kala geeya oo kala qoqoba ilaa ay noqdaan neefaf kala lumay oo mid walbaacidle waraabo ku cuno wiilkii mar kaluu odaygu waxa weydiiyey tolnimo lafteeda awoowe maxay tahay awowihii waxauu yidhi tolnimo way macno badan tahay waxaase lagu soo koobaa kow nin gardaran qabashadii nin gar leh garab istaagii saddex nin gooman garashadii marka hore waxa uu yidhi in adeerkaa kolkuu gardaran yahay inaad gacanta qabato ood ka joog dhahdo waa tolnimo labo in adeerkaa kolkuu gar leeyahay inaad xaqiisa la raadisaa waa tolnimo saddexaadna in adeerkaa kolkuu baahan yahay ee uu dhibban yahay inaad wax tarto waa tolnimo mar afaraad wiilkii waxa uu awowgii weydiiyey maxaa dumiya maxaase dhisa tolnimada wuxuu yidhi waxaa dumiya nin ismahdiyey ismahdintiis waan wiilal badanahay anaa sidan ah ee gaar noo bixiya iyo nin maalle ismoodsiiskiis anaa xoolo leh boqolkaba waan bixine dadka laaya oo jiirjiira waxaa kaloo tolnimo dhisa tanaasul iyo kala socosho rag aan isu tanaasulin ma tis qaadayaan mana tanaadaan mana taliyaan tolna ma ahaadaan awow uu yidhi wiilkiyaa mar kale su'aal weydiiyo wuxuu yidhi tol jabkii muxuu yahay waxaa loogu jawaabay tol jabkii ma aha cadow ku habsada ma aha xoolo dhaafa ma aha abaar iyo cudur ku dhaca ee tol jabkii waa marka ay taladoodu gacan gasho doqon dan leh oontooda tolayn ee tiisa tolanaya iyaguna ay moodayaan inuu tooda tabcayo ugu dambayn wiilkiioo yaaban wuxuu odaygii weydiiyey abow oo tol yaa hogaamin kara waxaana loogu jawaabay tol waxaa hogaamin kara nin cayda ammaan u qaata ammaantana in loo duurxulaya u fahma xoolihiisa iyo kuwoodana isugu dara ninkaas ayaa toldhisa oo hogaamin kara war ileen tolnimaduba waa islaamnimo laakiin iska jiraha waa tii la yidhi nin buka nin baahan barax looguma dhiibe hadda tol togna waa la yidhi waar waxaa kaloo la yidhi lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololoo maxay noqon war kalemaanay tolnimadaasaan ku xasuustay waxaa la yidhi wiilkii dhaawac ahaayo labada qoys waayahan bay isku haysteen natiijadiisii baarista d n egu waa soo baxday maxkamadda ciidamaduna waa xukuntay baa layidhi wiilkaana magaciisu wuxuu noqday baa layidhi cumar waxaana yeeshay qoyskii dambe ee sheeganayey cabdisamedna allah u naxariistee waxaa layidhi wuu dhintay wuxuuna ahaa wiilka qoyskii cumar wiilkooda u haystay haddee lagu kala bixi cumar qoyskiisii waa heleen allah u caafiye cabdisamedna allah u naxariistay qoyskii uu ka baxay samar iyo iimaan allah ka siiyo warkalamaane waxaa la yidhi kiiskii wiilkan dhaawaca ahaay hadda wuu soo dhammaaday waxaana lagu baaqay labada qoys inay iscafiyaan caloolfiyoobina lagu wada joogo oo erayadii warbaahinta laysu marsiiyey aan dib loo raacin war kalemaanay soomaalidu waxay duunyo iyo geel ku diriiraanba ku dagaalamaan ceelbiyoo deeqi kara maalin deegaan ay isku laayaan ku filan daaqsintiya foofka ma haddaa dad nool iyo carruurdoodu ka istaagtay warmawdoodii baarlamaanku xaggee ku dambaysay war horta dayn cafintiisi ma loogu dhawaaq waan cunuqabateenkii hubka walili ka qaadayee naga aamusa war kalamaana waxaa layidhi cunaqabataynta hubka ee la qaaday waxay si toos ah shaqadoodii bannaanka u keenaysaa ciidanka cirka oo waayahanba magacuyaal iska ahaa warba wa xitaa marinayska baddu hawlgelin isaguba war waxaa la yidhi soomaaliya maadaama laga qaaday cunaqabatayntii hubka waxay ku jirtaa suuqyada caalamiga waxayna indhaindhaynaysaa hubkii ay soo iibsan lahayd ee khawaarijta lagu ciribtiri lahaa dalkana lagu difaaci lahaa xogaha hadda soo baxayana waxay sheegayaan in la heli doono diyaaradaha dagaalkaoo dhowr nooca ah, gawaari gaashaaman waxaa kaloo la yidhi sistem hubka nidaamiya oo la yidhaah falcon webon system oo lala aadayo furimaha ayay dowladda soomaaliya heli doontaa horyaadhaha waxaan idin weydiiha hub khawaariijta muggi loo diro aqoonsahaya mahay joogaan ku dilayo ma la helaa war waxaa la yidhi hubka laysarkoo ah midka ugu casrisan ee cadaawaha lagu gumaado in la keeni doonaa la sheegay laftiisa war hubkansan sheegasan afariinu sallika giibii doonne war kale maanay mar hadii hubkii naloo fasaxay aan muddo u xiisnay madaafiicna soo gada karniyo miyo kala nuuca milatarigii soomaaliyeed guul marooqsada ee cadowgiina murugiyo walaac miidhan baa helay dheh war waxaan sugnaaba waa maska ma cuntaa sideed u cuntaa fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysiod kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keyse ayaa farsamaynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayn ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo maysa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay qabaaqan naga mudan bogaadin tariiqdana falka galay mas-uuliyiintii ku faaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo naga mudan bogaadin tariiqdana balka galay mas-uuliyiintii ku faaqay inaan bay lihiin abnigu badbaadiya nabad la helo raadin bishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan laga mudan bogaadin bishaariya sharaf baa mas-uuliyiinti badheedhoy bagay guusha u heneene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan hwsha bali sidhore dhacdo wahay naga baqay mar kale hawshaada badi dowladeni kabadiyo hawsha badi kabadi sida hore kabadi cado wahay naga baqay mar kale hawshaada badi xaadidaysa hurja qarankii awoodii baraaraha aytinka ayaad babka u furteeni qur-aankiinuna nuurto dunida baxaadidaysa dhiga qarankii awmoodi waraaraha aibtiinka ayaad babka u furteeni maraatiin tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay intuu ruur naga badqabo lafteenuna baaqi tahay buluglow calanka iyo badbaadada qaranka iyaga ayaan barbar taaganahay kabali sida hore kabali cadowahainaga babre mar kale hawshaada bari dowladeniye kabali hawsha oh, oh, bali kabali sida hore kabadii cadow haynaga baqee mar kale hawshaarabari soomaaliya bayladeeda cadaawuhu wuu bogaayey qalbiyo boqolyow geliyo kaluu midnimo u beel danteeda habeegsatee soomaaliya baylaxdeeda cadaawuhu bogaaye qalbiya boholiyo ganiyo calownimo ku beer dantida habeegsatee kabalisina hore kabali cadow haynaga baqi mar kale hawshaada badi